الحمdu للh نxمdه ونsتعiنه ونsتغفiره ونعuudu bاللh min شhروuر أنfusina وmin سيئaaت أعmاalina maن yهdih الlh flaa mdل lh وmaن يضلل flaa hadiya lh وأشhهd أn laa إلaha إlا الlh وaxdah la شhريika lh وأشhهd أنa محamdا عbdه وrasuuله اllhma صل عlى محamd وعlى آlه وأصxaabه وmaن تبcahm بإحsان إlى yوم الdين أmا bعd waxaan kusoo jirnay kitaabkii sharxu qatri nada wa waballi sada baabulishtiqaal ayaan kusoo jirnay isimka oo mashquulu canhuga shan xaala ayuu lahaa xaalada ugu dambaydaan soo gaarnay wa ama aladii kii yatarajaxu uu raajix noqona fiihi dhexdiisa alrafcu godka fa huwa soo qadara maa kii weeye caddaa ka soo haray daalika madkuurkaas afartaas la soo sheegay wixii ka soo hara waxaa raajixa rafcaha maa yatarajaxu fiihi اnasb wmaa yajibu wmaa yatarajaxu fiihi rafc wmaa yajibu wamaa yastawiyaani afartaasaan horay usoo qaadanay waxaan soo qaadanay maa yatarajaxu اnasb wmaa yajibu wamaa yajibu fiihi rafcu wamaa yastawiyaan afartaasaan soo qaadanay waxaa noo dhimanaa maa yatarajaxu fiihi rafc kaasaa noo dhimanaa kaas waa intii soo hartay wixii la waayo wax nasbaha rajaxa nasbaha wax waajibiyana la waayo wax rafca waajibiya la waayo wax labadooda sima la waayo waxaad iska leedaha rafcaha raajix hmm. afartaas marka la waayo rafcaha raajixaad iska leedahay wa ama ladiikii yataraajaxu u raajix noqonaa fiihi ladiga dhexdiisa rafcu godka fa huwa ladigaasu maa kii weeye caddaa ka soo haray dalika madkuurkaas wixii nasba raajixiyo waa in la waayo wax nasba waajibiyo waa in la waayo wax rafco ah waajibiya waa in la waayo wax labada wej simana waa in la waayo intaas marka la waayo yatarajaxu fiihi raf wadalika mihaalkii ka qawlika waa qowlkaagaa tidhaahdoo kale zaydun zayd darabtu waa garaacay zaydan zayd darabtu waa garaacay labaduba banaan laakiin rafcaha raajixa maxaa yeele rafcaha wax soo qadara maydi zaydun mubtadaad ka dhiga darabtuhuna khabaraad ka dhiga jumladaas waxba soo qadara wاlأصl cadm اطmaari aad leedahay aslkuna waa cadam اiطmaar hmm. wlأصlu cadam اiطmaar asalku waa cadam اiطmaar ah, waa inaan waxba la iطmaarin asalku hmm. cadam taqdiir weeye asalku ilaa haddaad nasbido taqdiiraad u baahane zaydan haddaad tidhahdo darartu zaydan inaad tidhahdo wey wاlأsluna cadam اliطmaar wa cadam taqdiir sidaasaa raajax laakiin rafcadu kaama rabo wاlaslu cadamu liطmaar qaala اllahu ama cadamu taqdiir cadamu taqdiirkaana fiican qaala allahu ilaahu wuxuu yihi tacaala ilaah waa sareeyaa jannaatu cadnin nagaadiga jannooyinkiisa ay yadkhuluunahaa galaayaan jannaatu waa isimkii mashhuul canhuga ahaa yadkhuluunahaa waa jumladii ka dambeysay jannaatu ay quraadii akriyeen toddobadii hal mid ma nasbi waana sidii wey waxay kutusaydaa inuu raajax yahay rafcuhu maxaa yeelay liana anasba yaxtaaju ilaa taqdiir walaslu cadamu taqdiir ajmacati sabcatu toddobadii waxay ku kulmeen calaa rafcihi rafci ismi lmutaqadim ismka mutaqadimkaa oo jannaati ah in la rafciyo toddobadii qaari saasay ku kulmeen toddobadii qaari saasay ku kulmeen ajmacati sabcatu toddobadii waxay ku kulmeen calaa rafci rafci ismi lmutaqadim isimka mutaqadimka la godidiisa isimkaas la godidiisa janaatu in la yidhaahdo mubtada weeye cadlina waa mudaaf ilayhi yadkhuluunaha ficil iyo faacil iyo mafcuul weeye jumladaasa khabarkiiya wa quriya waa la akriyay qur'aanan akrin qur-aan waa masder qur'aanan akrin akrintaasoo shaadan shaad ah binasbi janaati cadnin yadkuluunaha alri qraa shada wa quria waa la akriyay qur'aanan akrin akrintaasoo shaadan shaad ah arrintaasoo shaadan shaad ah binasbi ayaa la akriyay janaati cadnin yadkhuluunaha muxuu rafcuhu u raajix noqday wa inamaa wax kale maaha yatarajaxu rafcu godku waa raajix noqonaa fi dalika mihaalkaas liannahu lianna rafca alaslu asaga asal ama waxaa tiraa liannahu lianna cadama taqdiiri alaslu waa sida ugu fiicane inaad fahamteen liannahu ey lianna cadama taqdiir alaslu asaga asala walaa murajixa wax rajaxana liqayrihi rafca qeyrkiis uma sugnaano wax kalena oo rajaxana lama hayo qeyrkiisa isagaan asala isagaa asala ilaa taqdiir uma baahna wainamaa wax kale maahan yatarajaxu rafcu rafcuhu waa raajax noqona fii dalika madkuurkaas liannahu rafcihi alasl asaga aslan yacni liana cadama taqdiir alasl asaga asla walaa murajixa mid rajaxana ligayrihi rafca qeyrkiis uma sugnaan walaysa minhu min baabi ishtiqaal walaysa minhu min baabi ishtiqaal waxaan ka mid ahayn qowlu ilaahi qowlkiisa tacaala ilaah waa sareeyaahe ilaa uu yidhi wa kullu shayin shay dhammaantiis kulligoo facaluuhu ay sameeyeen kulliga ka sifee ama shayga ka sifee shaygoo facaluuhu ay sameeyeen labadaba kuu banaan labadaba kuu banaan kaa-inun shaygaas wuxuu ahday fi zuburi suxufta oo katabada malaaigta xafadada kutubtooda walaysa minhu min bacdi alishtiqaal waxaan kamid ahaanin qowluhu ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sareeyahay ilaa uu yidhi wa kullu shayin shay dhammaantiis shaygoo facaluuhu ay sameeyeen addoommadii kaa-inun fi zuburi kutubta malaa'igtu wax ku qorta dhexdeedu ahaaday wuxuu uga mid noqon waayey daabidka baabkan wuxuu ahaa ficilka dambe oo mashquulka aho la mashquuliyey haddii la faaruq yeelo macmuulka shaaqilka laga faaruq yeelo oo lagu salido isimka mutaqadimkaa inuu nasbi karo macnuhuna ansaxa hadda ficilku waa nasbi kara laakiin macnahan ansaxayn haddii facaluuhu damiirka laga saaro oo kullaba lagu salido oo la yidhaahdo wa kulla shayin shay dhammaantiis facaluu waa sameeyeen fi zuburiyeyn ku sameeyeen macnihiian sax noqoyn sababtoo ah addoommadu zuburta waxba kuma samayn iyagu wax ay ku sameeyeen lama arko iyagu hmm, waxba kuma samayn macnaha maqsuudka aayadda laga rabaa waxay tahay wixii addoommadu ay sameeyeen waa inuu wuxuu ku wada sugan yahay duburta halkaasuu ku wada sugan yahay wax kama maqna saas weeye haddii la yidhaahdo ficilkan ha lagu sallido isimka mutaqadimka oo kullana macnuhu soo baxaa warqadaha dadka ka shaqeeya ayaa ka shaqeeya wax ku qora dadkuna waxba kama qabtaan warqadaha saas noqona walaysa minhu min bacdi lishtiqaali waxaan kamid ahay qowlu ilaahi qowlkiisa tacaala ilaa waa sareeyaahay wa kullu shayin shay dhammaantiis shaygoo facaluuhu dadku ay sameeyeen kaa-inun fii zuburi warqadaha malaaigtu wax ku qortuu ku sugnaada liana liana taqdiira fiiri wuxuu uga mid noqoya laanta liadan waxaa lagu tacalujinaya laysada liana taqdiira tasliidi lficli ficilka la salididiisa la qadarideeda calaa ma isim lagu sallido qablow hortiisa ku sugnaaday inamaa wax kale maahan yakuunu tasliidkaasu wuxuu ahaanaa calaa xasabi almacnaa macnaha qadarkiisa macnaha almuraadi loo muraada macnaha loo muraadaa meesha waa inuu ka dhasho marka lagu sallido sidaas darteed uga mid noqon waayey dhe marka ah. lianna taqdiira tasliidi lficli ficilka la sallididiisa la qadaridiisa calaa maa isim lagu sallido qablahu ficilka hortiisa ku sugnaaday inamaa wax kale ma ahan yakuunu inuu ahaana huwa tasliidku calaa xasabi lmacnaa macnaha qadarkiisa macnaha almuraadi ee loo muraadaa inuu ahaanaa darteed ayuusan baabutanaazuc uga mid ahayn dhe baabuishtiqaal uga mid ahayn dhe uusan baabulishtiqaal uga mid ahayn oo haddii lagu sallido macnihii ayaan noqonayn sidii la rabay macnihii yaa si kale noqona Ah, macniga wuxuu noqonaa dadku zuburta ayagaaba shaqo ka haya wax allahaa dadkaa ka shaqayna zuburta ah, zuburtay ka shaqaynayono ayay wax ku samaynayan saasaa macnuu noqona walaysal macnaa macnuuna ma ahan hunaa halkan annahum addoommadu facaluu inay ku sameeyeen kula shayin shay kastaba fi zubur shay kasta zubur laga helay inay dadku ku dhex sameeyeen macnuuh ma ahan macnuuna saasuu noqona mhm walayse almacnaa macnuu ma ahan hunaa halkan anahum walayse almacnaa macnuu ma ahan annahum ana naasa dadkii facaluu inay sameeyeen kulla shay-in shay kasta fii zuburi zuburta inay ku dhex sameeyeen ma ahan zuburta inay kudhex sameeyeen ma ahan xataa yasixa kee yasixa si uu u ansaxo tasliiduhu tasliidulficli ficilka la salididiisa calaa maa ism lagu salido qabla hortiisa ku sugan haddii macnaha aayadda loola jeeda ay tahay warqadaha dadkaa wax ku qoray markaas waan sixla macnuhu laakiin macnaha aayadda loola jeeda canas maaha macnaha aayadda loola jeeda waxay tahay addoommadu acmaashay sameeyeen warqadahana ku qorayhi oo ma lumin waa lasoo xifdiyey halkaana lagu qoray saasaan ayadda macnaheedu walaysal macnaa macnuhu ma ahan hunaa halkan annahum ana naasa dadka facaluu waa sameeyeen kulla shayin shay kastaba fi zuburi zuburtay ku dhex sameeyeen macnuu ma ahan xataa yasixa si uu u ansaxo tasliiduhu ficilka la salididiise calaa maa isim lagu salido qablow hortiisa ku sugnaaday haddii macnuhu sidaan ahaa lahaa markaas waa ansixi lahaa ficilka in lagu salido laakiin ma ahan macnuhu saas wa inamaa wax kale ma ahan almacnaa macnuhu wuxuu yahay wa kullu mafcuulin shay kastoo la sameeyey lahum linaasi dadka loo sameeyey wax kasta oo dadku sameeyeen haabitu waa sugan yahay fi zuburi warqadaha malaaigtu wax ku qortuu ku sugay macnaha la rabaa saas wax kastoo addoommadu sameeyeen zuburtuu ku dhex sugay wainamaa wax kale maahan almacnaa macnuu wuxuu yahay wa kullu mafcuulin mid kastoo la sameeyey lahum linaasi dadka loo sameeyey haabitun midkii sugnaaday weeye fi zuburi warqadaha malaaigta dhexdeedu ku sugnaaday malaaigta warqadahay wax ku qorta dhexdeedu ku saas weeyaan wa huwa macnahanuna oo aayadda looga jeeda wa huwa macnaha maqsuudkaa mukhaalifu wuxuu khilaafsan yahay lidalika almacnaa macnahaas ka imaanaya haddii lagu salido macnahaas hore oo haddii facalu lagu salido kulaba ka imaana macnahaas waa khilaafsan yahay macnaha maqsuudka wa huwa macnahan maqsuudka aayadda ah mukhaalifun wuxuu khilaafsan yahay lidalika almacnaa macnahaas macnahaas oo haddii caamilka lagu salibo isimka hore ka dhalana waa khilaafsanya farafcu rafcu hunaa halkan waajib waa waajib la raajixun mid raajixa ma ahaanin raajix maahanin waa waajib waalficlu ficilka ficilka almutaaqiru gadaal maray sifatun sifa weeye sifadaasoo lilismi isimka usugnaaday ficilka mutaaqirkaa ficilka mutaaqirkaa oo ah facalu facaluu ficilkaas weeye ficil faacilka labadooda weeye ficilka kaliya maahane ficilka mutaaqirkaa walficlu ficilka ficilka almutaaqiru gadaal maray waa facalo sifatun sifo weeye sifadoo lilismi isimka usugnaatay oo kul wadaa laga sifayna haddii la rabana shay a laga sifayna labaduba banaane falaa yasixu ansixi maa lahu ficilka u ansixi maa an yacmala inuu camal falo ficilku fiihi isimka uu ku camal falay ila waana sife wa sifatu laa tacmalu fi lmawsuuf sifadu mawsuuf kuma camal fasho ficilka mutaakirkana waaba sifaba walficlu ficilka ficilka almutaakiru gadaal maray sifatun sifa weeye sifadoo lilismi isimka usugnaatay falaa yasixu ansixi maa lahu lilficli u ansixi maa an yacmala ficilku inuu camal falo fiihi isimka ku camal falo liannahu sifatu wa sifatu laa tacmalu cala lmawsuuf asifatu laa tacmalu cala lmawsuuf sifo kuma camal fasho mawsuuf walaysa waxaan kamid ahaanin minhu min bacdi lishtiqaali ay zaydun zayd duhida bihi man la tagsiiyey ka mid maaha baabu tanaasuc maaha ma ahan bab waxaan rabaa baabulishtiqaal maahan aan rabaa baabulishtiqaal ka mid maahan kam hele aan ku rumoobay waxaa la rabaa ficilkan oo isimka mashquul canuga ka dambeeya haddii lagu sallido inuu nasbi karo isimka mutaqadimka haddana duhiba haddii laga faaruq yeelo bihide ee la yidhaha zayd ha lagu sallido ku sallidmime ma ku sallid maydo sababto ficil kan waxba ma nasbiyo waa ficil laazima walaysa minhu min baabi lishtiqaali baablishtiqaal waxaan ka mid ahaanin azaydun zayd duhiba bihima la tagsiiyey kaasaan ka mid ahayn kaasaan ka mid ahayn wuuuga mid noqon waayey licadami iqtidaa'ihi ficilka keenidiisaa la waayey annasba kordhig uu keeno maca jawaasi tasliidi ku sallididii banaanashadeeda jirkeeda hadii lagu sallido nasba keeni maayo ah, tabar ma leh ah, wax tabara ma hayo licadami iqtidaaihi iqtidaai lficli ficilka keenidii uu keeni lahaaya la waayay anasba ku dhig ficilkia nasba keeni ficilkiiba ficil laazima ah maca jawaasi tasliidi sallididda banaanashadeeda la jirkeeda iyadoo lagu sallidi karo haddii lagu sallido ma nasbi karo ma nasbi karo baabun haadaa kanu baabun waa baab fi tanaasuci isla doodidii u baab yahay ama waa tira baabun haadaa kanu baabun waa baab baabkoo fi tanaasuci ahaaday ishtiaalo sidan gajada ah dana tanaasucna ku darso ajaaib meel loo sodlaska socdo lama yaqaan baab ishtiaal lama hayo soo maha baabishtiaal lama hayo ay noogu dar marka xaafadii hore alqaadi waa midaana lagu dar baabun haadaa kanu baabun waa baab baabkaasoo fi tanaasuci tanaasuci dhexdiisa ahaaday ka sifayso yajuusu waxaa banaan fii darabanii waa i garaacay wa darabtu zaydan aan garaacay icmaalu lwali caamilka hore camalsiintiisaa bannaan lisabqihi hormaridiisay u bannaanaatay iyo waxtiyaajihi baahida uu u qabo macmuul wakhtaarahu icmaalkaas waxaa doorteen alkuufiyuuna kuufiyintaa doorteen lisabqihi ay u doorteen iyo waxtiyaajihi fa yudmaru waa la idmaara fi thaaniyi fi lcaamili thaaniy caamilka labeeya dhexdiisa kullu maa macmuul dhammaantiis yaxtaaju uu u baahan yahay thaaniguhu macmuulka aw ilcaamili oo amase icmaalulcaamil caamilkii la camalsiintiisaa bannaan caamilkii athaani oo labeeyey wakhtaarahu waxaa doortay icmaalu thaaniga albasriyuuna culimmada reer basraa doorteen liqurbihi waxtiyaajihi asagaa u dhow asagaana u baahan fa yudmaru waa la idmaara fi lwali fi lcaamili alwali caamilka hore dhexdiisa marfuucu marfuuciisa faqad oo kaniya wadalika mihaalki naxwu jafowli waa igooyeen walam adfu anse ma goyn alaqilaaa saaxibadiiyaa igooyeen baabun haadaakanu baabun waa baab baabkaasoo fi tanaasuci isla doodidda dhexdeeda ahaaday waa baab isqabsashada iyo muranka dhexdiisa ahaaday laba caamila isqabsee dad maa tanaasuc luqatan altakhaasumu wاlاkhtilaafu waa layidhaah luqatan waxaa la yidhahdaa altakhaasum wاlاkhtilaaf waa isla doodid iyo iskhilaafid a la yidhahdaa baabun haadaa kanu baabun waa baab fi tanaasuci isla doodida baabko fi tanaasuci iskaga sifayso qaacidadaada waxba ha ka lexleexan wa shibha اljumali bacda nakirati sifaatun yajuusu waxaa bannaan fii darabani waa i garaacay wa darabtu aniguna zaydanaan garaacay fiiri laba caamil ah hormareen waa daraba iyo darabtu daraba maxay u baahan tahay darabani waa ficil iyo mafcuul maxay u baahan tahay faacil darabtuna waa ficil ficilga faacil maxay u baahan tahay mafcuul hal macmuula ka gadaal maro zaydan ah darabaniida horaydaa waxay leedahay anaa faacil u baahan oo faacilnimo u qaadana oh. anaana soo hormaray alxaqu liman sabaq anaa soo hormaray baahina anaa u qaba hmm, baahina anaa u qaba oo wax iga soo hara baahideeda ka soo haray maahanay leedahay darabtuwa dambaydaa iyadu waxay leedahay aniga mafcuulan u baahan anaana u dhowo la derisa alxaql waxay leedahay marka liqurbi deriskana waxa wey marta siduu kala dhow yaha loo kala tixgeliya soo ma hmm, liqurbihi wax anaa u baahan ay leedahay unaana u dhow dherina ninka u dhow waa lafaa kala bax soo marka anaa u dhow anaana u baahan khalaas labadoodia saas ku haysta hal macmuulaana meesha yaalla yajuusu waxaa ku banaan fii darabanii wa darabtu fii darabanii wuu igaraacay wa darabtu anigu waxaan garaacay zaydan zaydan garaacay waxaa ku bannaan sidaasoo kale markay dhacdo oo laba caamil ay hormaraan hal macmuul uu ka gadaal maro labadoodu ay macmuulkaas wada doonayaan oo wada dalbayaan waxaa bannaan icmaalu lwali icmaalu lcaamili lwali caamilka hore la camal siintiisa kan hore in la camal siiyo wakhtaarahu icmaalkaas waxaa doorteen alkuufiyuuna culamada kuufa loo nisbeeyey waxay u doorteen lisabqi waxtiyaaji waxay yidhahdeen asagaa soo hormaray alxaqu liman sabaq waana u baahan yahay isagaana macmuulka u baahan saasay doorteen marka sidaas markaasoo kale xaa la leeyahay dariiqooda haddii la maro wuxuu ku yidhi fa yudmaru waa la itmaara fi thaanii fi lcaamili thaanii caamilka labee dhexdiisa kullu maa macmuul dhammaantiis yaxtaaju caamilka uu u baahan yahay hu macmuulka ah, haddii midka hore la siiyo isimka mutanaasacu fiihiga lagu doodaayo kan dambe caamilka dambe wuxuu u baahan yaha la siinaa min marfuucin wa mansuubin wa majruurin wa alla wuxuu u baahan yahay faraha laga saara ah, wa alla wuxuu u baahan yahay a faraha laga saara fa yudmaru waa la idmaara fi thani caamilka labeeya hadda bal ku ku dabaqo si darabanii waa i wa darabtuhu aniguna waan garaacaye zayd dun zaid ay garaacay saasuu noqona darabtuhu aad leeda haddaad kan hore siido maxaa yeele maxaa lagu yidhi fa yudmaru waxaa lagu idmaaraa fi thani caamilka labaad kullu maa macmuul dhammaantiis yaxtaaju haanigu u baahan yahu macmuulka marka haddii la siiyo zaydkan caamilka horeo daraba ah oo faacil looga dhigo darabtudan waxay u baahanta mafcuul waa u idmaare darabtuhu aad leeda marka haddii la sii lahay awelka xala dhihi waxaa i garaacay wa darabtu ana waan garaacaye zaydun a garaacay saasaa la dhihila oo midka dambe damiiru u baahan ya mafulbihi ka dhigto waa loo idmaari saasaa la dhihila awi thani o icmaalulcaamili caamilki in la siiyaa in la camal siiyaa banaan ah, icmaalulawaliyaa banaan awi thaniya banaan saas halkaas ku cadfanta awi thani ow icmaalulcaamili caamilki in la camal siiyaa banaan caamilki athani oo labeeyey waqtaarahu icmaalu haaniga waxaa doortay icmaalu haaniga hadda mithaalka matniga siduu loogu yaalo weeye darabanii wa darabtu zaydan waa kaasa ah, icmaalu haaniga kan dambaan la siiyey wakhtaarahu icmaalu haaniga waxaa doorteen albasriyuuna basriintaa doorteen basriintaa doorteen maxay u doorteen waa li waa liqurbihi waxtiyaaji isagaa u dhow macmuulka laysku haysto darabanii iyo darabtu zayd yaa u tarabtuya u dhow inta dambe u dhow waa liqurbin waxtiyaaji yuu maray marka ibnu hishaam matniga misaal misaalka yuu maray labada madhab ka masriintuu maray masriintuu maray maxaa yeele waxa la wahuwa sawaabu fi lqiyaasi walakharu fi samaaci a la idhahdaa wahuwa sawaabu fi lqiyaasi qiyaas ahaan asagaa sawaaba madhabka masriintu wahuwa sawaabu fi lqiyaasi qiyaas ahaan asagaa sawaaba oo muxuu sawaab u noqdo wuxuu sawaab muxuu u noqday awelka la camalsiintiisa waxaa ku sugan alfas waxaa ku sugan faslu lcaamili min almacmuuli biajnabiyin aa ku sugan ko faslu lcaamili min almacmuuli biajnabiyin aa ku sugan oo hadda haddaad siido zaydan tacaamilka hore zayd oo faacila iyo darabani daraba oo caamilkeediiya ah. maxaa lagu kala fasliyey darabtu oo ajnabi ah aa lagu kala fasliyey sidaas darteed icmaalu haaniga xaa ku sugan waxaa ku sugan faslulcaamili min almacmuuli biajnabiy ah, taasaa ku sugan icmaal awelka ha icmaalu awelka aha icmaalu awelka xaa ku sugan macnaha sababta kanu sawaabka u noqdaan la rabaa kan horaa la cilayna ila kanaa sawaabka iyo waxaa la yidhi wahuwa sawaabu fi lqiyaasi wlakharu fi samaaci asagaa qiyaas ahaan sawaab ah maqalka carabiga inta la maqlayna isagaa ku fara badan isagaa ku fara badan maxaa dhacay lina fii icmaali lwali maxaa ku sugan liana fii icmaali lawali waxaa ku sugan alfaslu lcaamili min almacmuuli biajnabiy ko taas waa ku suganta oo haddaad tidhaahdo darabanii wa darabtuhu zayduna garaacay zaydunoo macmuul ah iyo caamilkii oo daraba ah maxaa lagu kala fasliyey darabtu ajnabiya lagu kala fasliyey wa fiihi aydan waxaa ku sugan alcadfu qabla tamaami lmacduufi calayh cilo kalaaba ku jirtaba icmaalu awal kadana alcadfu qabla tamaami lmacduufi calayh a ku sugan alcadfu qabla tamaami lmacduufi calayh aa ku sugan haddana waa cilo kale taana icmaalu awalka oo haddaad fiiri wa darabani darabani aad tidhi darabani marka waxaa la rabaa jumladeedaa la rabaa wa darabtu in lagu cadfo darabtudan dambe jumlo in lagu cadfaa la rabaa ficliga faacila jumladiina dhamaystirmayno ficil kaliya la sheegaa wax lagu dul cadfeeda waxaa la rabaa wa darabtu halkay ku cadfanta ma ficilka kaliya ay ku cadfanta mise ficil faacilka ku cadfanta ficiliga faacilkay ku cadfanta marka macduufu caleyhigii dhamaystirnayn a wax lagu dul cadfo Ah, wax lagu dul cado marka waxaa ku sugan cilada kale waxay tahay alcadfu qabla tamaami lmacduufi caleyh waa cilo labaad labadaasaa ku jirta marka waxaa tidhahda madhabka basriinta waxay leedahay wa huwa fi lqiyaasi walaktharu fi samaaci lianna fii icmaali lwali faslu lcaamili min almacmuuli biajnabiyin wa fiihi ayda alcadfu qabla tamaami lmacduufi calayhi laba cilaa ku jirta wkhtaarahu icmaalu hani waxaad doorteen albasriyuuna fa yudmaru waa la idmaara fiirihe haddii isimka mutanaasacu fiihigaa la siiyo caamilka dambe oo madhabka basriyiinta la maro fa yudmaru waa la idmaaraa fil awali fi lcaamil lawali caamilka hore marfuucuhu faqad marfuuciisa loo idmaara waxa uu baahan yahay waa la fiirina wax walba u bahan yahay wada siima ah, wax walba u baahan yahay la wada siima ee marfuuca bisa loo idmaana faqad fiiri haddeer balsi darabani huwa zayda igaraacay waa u idmaaray marka darabani huwa zayda igaraacay wa darabtu zaydanaan garaacay aada leedahay huwada waa idmaaray maxaa yeelay waa faacilo lagama maarmo marfuucu waa cumdi waa loo idmaara waa loo idmaara waana maxay waa cawdu damiiri hadda huwada aada idmaarta halkay u laabane zaydantay u laabane zaydantu lafdiyahaan waa ka dambaydaa rutbahaana waa ka dambaydaaho jumlada macduufkaha ka mid ta macduuf iyo macduuf caleyhiyaa horeeya macduuf caleyhiga horeeya macduuf caleyhigaa dambeeya marka rutba ahaanna zaydku maanta waa u dambeeya lafdi ahaanna waa u dambeeya damiirka marka wuxuu laabana calaa mutaakidin lafdan rutbatan marka muxuu ka mid noqonaa lixdii mawdic oo la ogola lixdii la ogolaay ka mid ta cawdu damiir calaa mutaakir lafdan rutbatan baabu tanaasucaha lixdii mid ka mid a ahaa laakiin haddii uu mansuub noqdo waxa u baahan yahay awelku hadduu mansuub noqdo iyo hadduu majruur noqdo loo idmaari ma sababtan loogu idmaari waa maxay waxaa laleeyahay marfuucan awdu damiiri calaa mutaakirin lafdan wa rutbatan waa laysaga dulqaad sababta lagama maarmi karo ilaa ficil faacil kama maarmo soo ma waa laga indhalaabay marka awdu damiiri calaa mutaakirin lafdan wa rutba mansuub iyo majruur waa maxay waa fadla fadlo marka lama yeeli karo cawdu damiir calaamu taakiin lafdan rubatan looguma dulqaadan karo marka awelka hadduu marfuuc u baahdo waa la siina waxaa laleeyahy horta isaga waa cumdi marna lagama maarmo haba noqdo hadduu rabo cawdu damiir calaamu taakiin lafdan wa rubba laakiin hadduu mansuub u baahdo iyo hadduu majruur u baahdo waa la xadfa loo idmaari ma sababtaa maxaa ka imaana cawdu damiiri calaamu taakirin lafdan wa rudba mana banaana taas taasu lagu dulqaatay marfuucu waa cumd cumdana lama ridi karo laakiin mansuubka iyo majruurku waa maxay waa fadla shay iska dheeraada kalaam waa la heli kara waa laga marka iska xadfa naxw jafowni way gooyeen saaxiibadii walam ajfu anuuse ma gooyin alakhilaa fiiri jafowni jafaada hore waa ficil faacilay rabtay faacilay rabtay ajfuna waa ficil iyo faacil mafcuul rabtaa alakhila yaa meesha taalla alakhilaau a meesha taalla marka waxaa la siiyey kan dambe calaa madhabi lbasriyi soo maha kan dambea la siiyey kan hore wuxuu u baahan yahy faacil faacilkii waa loo idmaamay waa wowdaas jafowni waa kaasa jafowni waa ficliya moogtahay jafaadu ayadu mafcuulkeeda waa haysata faacil keliya haysata faacilkii waa loo idmaaray ila lagama maarmeen waana cududa min calaa mutaairin laftan wa rudbatanna waayo laakiin lixdii lasoo istinada kamid eh, oo layska ogolaaday o laga maarmi waayo jafoni qaaran ba lidii ha inu mar hore lushay jafoni way gooyeen walam ajfu aniguse ma goyn alakhilaaa saaxiibadii anigu ma goyn walaysa minhu min baabi tanaasuci waxaan kamid ahayn kafaani waa igu filnaa lahaa qaliilun in yar oo min almaali maal ah walam adlub ilmulka walmajda mulki iyo sharafna ma raadiyeen aan ka mid ahayn ka mid maahan ma ka mid maahan gabaygaas waa beyt soo socda beydkaasu ka mid maahan beydkaas marka beydkaas waxaan ku sharxaynaa insha allahu sharxa siduusan uga mid ahayn warkiisu waa dheeriya isaga kafaani walaysa minhum min baabi tanasuc waxaan kamid ahayn waxaan kamid ahayn insha allah waxaan ku sharxaynaa sharxa walaysa minhu min baabi tanaasuc waxaan kamid ahayn ka faaniin waxaa igu filnaa lahaa qaliilun in yar qaliilkoo min almaali maalka xaggiisa ka ahaaday walam adlub ilmulka walmajdana ma aanan dalbeen waase dalba haddeer ah, waase dalba taasaan kamid ahayn lifasaadilmacnaa usan uga mid ahayn macnaha fasahaada marka qaabka u fasahaada beytkao dhan ayaa in laysku sharxo rabo hmm. beytkao dhan muu xaggan ku sharxan wallahu subxaana wa sal اllah wslm wbaark cala nabiyina mxamed